alyوم yوم المرحمaةi hada محalh ومبxath alyوم maalintantan yوم المرحمaةi نaxariisti maalinteeda lama araada الرasul sl الlahu عlyه وasaلم ilahi rasulsha marki doonay dخula maka maka galowsha marki dooniya qala النabiy sl الlahu عlyه وasaلم لcami cami النabiy nabagadeersey alcabaas iyomayngaray axbis xabis aba sufyaana aba sufyaan xabis cinda muruuri lkhayli firisyaalka marawkood agdiyo ka xabis meelo firisyaalka maraayan meelo ka xabis wa liyaraa huwa abu sufyaan si ngarago jayta lmuslimiina muslimiinta ciidankooda ngarag famarat ilgabaa'ilu gabiilyaalkiiha mareen biraayaati musaaxibiin ahaa la saaxib sinyin biraayaati calamyaalo la saaxib sinyin wa abu sufyaan nahaar yara abu sufyaan aragaw ha araayaat calamayaalkas aragaw wayas'aluhu abu sufyaan su'aalayo alcabaasa edershay yani abu sufyaan cabaas su'aalaw canha can iraayaati warsadaw raayadan qabiil ma leh raayadan qabiil ma layley falama marat qabiilat lansaari qabiiladan qabiilat lansaar leraw markiha marti ya xaamila raayatiha raayat lansaar ansaar calankoodi kan humbaaraw may haaday sacdubna cubaadata yahaadi faltafata huwa sacd ya milacsade ilaa abi sufyaan abi sufyaan oo melin sidhi ye xabis ye ya milacsaday firi a waqaala sacdun sacd may kagolay lah l abi sufyaan alyawma yawm lmalxamati alyawmu yawm mubtada waay koley alyawmu maalintan tan e yawm lmalxamati iskawaaniyowki maalinteeda waay alyawma maalintan tan e wa lkacbatu kacbada la xalaalsadee kacbada welisha lanka dagaalamno hataa dagaalanka gaado jarno amaan gaado jarti iya geeka la halaalsade geeka amanti quraysa kawaaniyaayo weer faqaala abu sufyaan abu sufyaan goomki sheegayan murugay ilan hadila marha islami goomsha lankin gaamiyaayo quraysh long lanki kufaar qurayshin gaamiyaayo marki lankan hadalkan lai dheegi iyo geeka ansaar geeka dhamaay doonta qurayshta dhamaay doonta isari faqaala abu sufyaan meray xaba da kan iyo jeeladi ywm dimaari hilaagii maalintiisa jeeladi xaba da kan ya jeeladi ywm dimaari hilaagii maalinteedi ya jeeladi a inilsilaago jeeladiy kanseer falama mara rasulu sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulki markia marya gaal abu sufyaan may kagolay lah lirasuli nangara awa amarta maay muhamed amartay bikatli gomika goomka dhamaayosho amartay maay lankaasaasray lahaaye hinsa cadee adi kuresh hal dhamaayo goomka hal dhamaayo adi artay tolka hal dhamaayo adi artay qala nabiy meray sala allahu alayhi wasalam la maya fadakara huwa abu sufyaan sheegi lahu lirasuuli an sheegi kalaama sacdin he sac salaayo geedka maalinta lisinka waanihay kureeshatin iya lahayo soo bada goom kaaldhamaayo adeertina saasa jarte sacad kulay saasa lahayo ciidanka kumide faqaala alayhi salaatu wasalaam ilahi rasuul sheme ngaray kadaba sacdun akdaa sacdun sacd gefyeri ay kadaba bimacnaa akda waa dumeelintan marmar kadaba la isticmaalay carabida riwaan akdaalan lajeed axaadiista nafti aragaas meel badan saas laga isticmaalo kadaba sacdun akdaa sacdun sacd iyo gesi alyawma maalintan tan e eh, yawm lmarxamati naxariisi maalinteeda weri malxama mahan yawm maalinta gaskalahilaagay ma e eh, bal yawm raxmati weri rasul maalintan tan e yawm lmarxamati eh, naxariisi maalinteeda waay alyawma maalintan tan ee tugsa kacbatu kacbada dharlangundiye kare xariirlangundiyeeri mana kacbadi wali wasak ee lukdaahiriye wali sanam e markaasa dharlangundiyeerigeekla sharafe kacbad alyawma maalintan tan e yacuzu llahu ilaahay cizooye qurayshan quraysh cizooyeeri mana qurayshgee kamanti ilaahay cizooye weeli hadii marba islaam baan galay diinba nabiyullaahi muhamed ba i goomshayba maka gobsadeen quraysh cizi lehandaris maahina umaata kalmahandaris ne dhibni mahandaris aa siya galbisha kagubo jebi sufyaanki wala dhawaayaayn dacwad islamka fitaylan galo yalilea uma akada raayata uma akada nabiy nabo gaadi araayata calamkiya gaadi min sacdin sacda ku gaadi sacd sacd bin cubaadata ingami bahaaye lankoob ingamiy ini walabasuka hadal mahaay hada dada la hilaage iyo dada la baabiye taas oo kale mae manaa ingami lanki ingami hoday ini naxariis lahaado kolkan rasuulka ku gaadi hadi marba saas ka hadali oo kacbada geeka manti lahalalsadaayo geeka manti lasankawaaniyayo smerni hadalkiisa eri daraadi calankalankubaadi walka wareeji way walcazirisulon wa mirdheer majeyne rasuulka waacda nabiy nabaga siyayha araayata ibnahu arishay sacad beesi sacad bin cubaadata arishay beesa fade bees bees bin sacad bankilera bees bin sacd iya ku wareeji waacda nabiy nabaga ha araayata calankiasi ibnahu arishay bees bin sacad eya ku wareeji وamar النabiy nabag amri aljeish ciidanki amri anlaa yuqatila ini ndegaalimne huwa jeiskaso ilaa man la ladegaalim katala huwa manka ladegaalim ho aljeish jeiska ladegaalim saas amri wa ore mahanka jarnay fatxu maka maka furasidi ayaa kasheeko yani ini magaalada lama meelood lama qeebood la ku galay dheerto koo furaas khalid bin walid ciidan wede ku galay cikramat nabijaal usun ciidan wede isku horseedano lakajibiyey ciidanka igramo lajibiyey igramo sii horey yani waaka masala makhaalid koofureysi akugalaya sheegn inigun waago heshen rasuulka iyo saartisini akugalan ciidanka toban badnin waago heshe akugalan dagaalanga galen yani waakay lankoorkoy male tartiibti an galen wa kolkun marki la galaay iyo kolkun abi sufyaan iyo yani may banawelay rasuulka erey sala allahu alayhi wasalam hal xabisay abi sufyaan horta hoob lakooyay laoobday lisheemi yani cabasa migintis gal bes wal iskuafki islami abi sufyaan reer maylar cabasa adahaaya leri manaa cabas rasulka adeerseelindhiibi cabasna sida loogis usun hadila islaamka naftis yani hadila islaamka sisoosoaan islam haay laakin us oo hahijiroodi usi awlaadis abehen maka kutabeen madina jeedan iyo kalkun dasikul korko iidanki rasuulka sala allahu alay wasalam oo maka furashidan jeedan iskorko hadila isu naftis yani cabas camu nabiy yani wa kay masalan biyo arishay hata oo mucaawiyat abi sufyaan marki marka la furgileha islam sila laayo muslim muslimi dulaga lere mana marki onaya dulagadi muslimiintoodi kolkan cabas haduu soonaya jidka kulme rasuulka oo hijrood oo cabaas iyo awlaadisa hijroodi horaan islaan ahay laakin islaamka garsada ay kaleraayo hata mak marnay beder ini lagafaalay dadka lagafaalay beeskafudikajar cabas xiligaas ba yani sanaski may hay bedel sanaski lamaadama sidaad meel lamaadahay xiligaas ba yani islaamay islam shaygarsadaay laakin makama kutabna may wali rasulki baraabadis walagi guriyaadi kutaban walaasa ilaaliyaay meela roogi jari hataa kalkun abahi soo hay si olaadis dhatu korkoen rasulka saabtisa dulam ya dhatus korkoen kalkun abu sufyaan amay lerayn cabas abis habis manaa ba mayla baala bedhesilay abis abis aba sufyaana aba sufyaan habis cinda mururi lkayli firiska marawkiisagdeed ka habis waay meela firisyaalka hamaraayaan qabiilyaalka maraayan calan calan lan kasta qabiil kastaba may wedide raayidis calin shee wedid kolkun yani milasa mila ka liyaraa huwa cabas abu sufyaan sin argo galbishay lemuli madina islaami galbishay wala kajisal ogda liyaraa sin argo jaysh almus jaysh almuslimiin muslimiinta ciidankooda sin arag famarat ilqabaa'ilu mareen biraayaati musaaxibiin ahaa la saaxibsiyin biraayaati calamyaalo la saaxibsiyin qabiil kastaba calin shay wedid reer banu kadfan iyo qabiilyaalki baadiyi ha islaameen abu sufyaanki muhaajiriinta yani calinshawedan ansaar calinshawedan qabiilkaas kaba calinshawedan famarat ilqabaa'ilu qabiilyaalki hamareen biraayaati musaaxibiina hal lasaaxibsanin biraayaati calamiyaalo lasaaxibsanin waabu sufyaanna yara argaw ha araayaat calamiyaadka argaw wayas'aluhu abu sufyaan suaalaw alcabaas cabaas suaalaw canha cani raayaati suaalaw raayadan ay calankan ay qabiilka hay maraay ay gaba jidka dhogowsho ee la fidheesi kalkun qabiil kastaba warsade kan ay kan ay sin la ilaa isa hawareysan nucaym binu mascuudaha mariya ler isuna qabiilshay yani calankansid oo muslim ee miilaa mari kan kee weeri nucaym waay nucaymkiisi nin galaay miyaer adi kahor nin galaayay gazwat laxzaab ana yani waakay ana suubiyaayay hasku dibridaayay matalan ba iska dilaayay marka ana shaltabiyaay mahaari nucaym miilaa mari nucaym miilaan mari kalkun falama falama marat qabiilat lansaari ansaar qabiiladi marki amarti qabiil kasta maray amaray marki ansaar amarti wa kana xaamila raayatiha raayat lansaar qabiiladan ansaare calankeeda kan un baaran ahaaday sacd bn cubaadata sacd bin cubaada haadi sayidul yani waki masalan bahay maywa ah, sacd bin cubaadata hay sayidulkasraji wa yafaltafata huwa sacd ya wal iskastay hore bal iskasta jaray lama oday kana sacd bin cubaadata ansaara sidingay abi sufyaan ahe quraysha siding hay kalku geeka yani ansaarna sacad bin cubaadana dadki oo rasuulkaa dhawaayay dacwada islaamka dhawaayay gogol weelay hantadiiyo i maalsho rasuulka wareejiyey saasay ahaayen abu sufyaan hordaanbaan dhir fanaayey masalanba yani waa muhamadkun haburimiya usulna saldhigan weelay hortuba lahaay lam oday oo hortuba yani walku dhexeeyo ahaay kalku iyo saasarta geeka abi sufyaanka hadi geeka usun waa bilaay gudiradiis waaba islaamiba laakin ha islaamay maome weli may kadhax jartay qabiilnimadii qurayshtis ama la dhamaayo isla mardhawle kutabi geedi shalaylee kutabi wal fiirfiiryowleanbay geedina galantalakadhiki haddana waaba islaamibla kalkun qabiilki shay lamurgoysinya ama salawaalaleyi mana faltafata huwa sacd yani milasidi abi ila abi sufyaan asilinday waqaala sacdun sacd meeray law li abi sufyaan meeray alyawma maal yawma maalinta tan e yawm lmalxamati iskawaaniyawki maalintis weri maalinta qurayshla kawaaniya kawaanka la saaray weri alyawma maalinta tan e yawm lmalxamati iskawaaniyawki maalinteed waay alyawma maalintan tan ee tustaxalu la xalaalsade alkacbatu kacbada la xalaalsade kacbada wlishe jahiliya dhon hataa lanki abraaleraay hata weerarakaad eh, ilaah helaagi oonki helaagi iyo hadageed la halaalsada ergeegun halaalsadayn eh. kacbadiisin halaalsadayn abu sufyaan dhirtadi arantiyaday faqaala abu sufyaan may ka golay xaba kan yajeeladi ywm dimaari hilaagi maalintiisa jeladi man ywm halaagi wa xaba tha kan iyo jeladi ay ishaarahay sacad bin cibaadata ishaarahay xaba tha kan oo sacad e iyo jeladay ywm dimaari hilaagi maalinteed iyo jeladiyeri kan inilisalaago kan dadka baabiyeri o fursad heloob quraish baabiyeri kan hilaaga jeliy kan xaba tha kan iyo jeladi ywm dimaari hilaagi maalintiisa jeladi wa falama mara rasuul rasuulka kadacway kalkun falama mara rasul sala lahu alayh wasalam ilahi rasulki marki mila mari iyo qaal abu sufyan abu sufyan may kakolay lirasuuli lirasuli nangare aw amarta ya muhamed muhamed o may amartay bikatli qawmika qoomka dilawsho amartay hingaamiyaalka calanka wedan lan kumid elay taaslahayay may adi kureesha dhamaayo ertay qoomkaaga miro dilo ertay aw amarta may amartay bikatli qawmika qoomka dilsho amartay qaala nabiyu sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulki meeray lamaya ma amar haziloy meernu fadakara huwa abu sufyaan sheegi lah linabiy nabagan sheegi kalaama sacdin sacd san lahaayo korku sacd may lahaay alyauma ywm lmalxama ywm lmalxama dirirti maalinteedu ama kawaaniyawki maalinteedu alyauma tustaxalu kacbatu kacba zaxala sidee lahaayo we is rasuulka ob tiye deegi tiyadahay kitirtiri kutirtiri galbishay abu sufyaanki galbishay wali kajari obsadi hayti kutirtiri faqaala nabiyu alayhi salaatu wasalam ilahi rasul jimel kadaba sacdun akhdaa sacdun sacd gefyeri maywali alyawma maalintantan e yawma lmarxamati naxariisi maalinteedu heri mana maalin limis naxariisaw kacbada hoob lagobsud quraysh walang naxariisa laergeek maainga maalinti leelaagay mae alyawma maalintantan ee tugsal kacbatu kacbada lamarsheeye bilxariiri lamarsheeye kacbada geegamanti xariirgalgundiyaay heri alyawma maalintantan e yacuzu llahu ilaahay cizooye qurayshan quraysh cizooye maywali qabiil may kacizoobay kasharafoobay qabiil kasta marki diinta ilaahay eedan dhagan geliya eedan ka camal falaw markaasa qabiil kasharafoowe diinta eedan jeeli kalkun jeeka manti quraysh ilaahay cizooyayu manaa duka bacda cizinahantani saas uma akada nabiy nabo gaadi araayata calamkiya gaadi min sacdi ilan lankin gaamigahay hadii jeeka manti lasan baabiyaayu sley bes walku gaadi calamki wa waacda nabiy nabog may basiyay araya saclanka maysiyay ibnahu ibna sacd sacd dariki oo gaasgida sacd leedahay waamara ladin abag amar aljeisha ciidanka amar laa yugatila huwa jeska nin dili korna ilaa mang dilaayan gatila huwa manka la degaalamo aljeisha la degaalamo lanki sinkorkoy degaal sinkorkoy kaasay dilaasa lankalmataabda kortangari asilatun hadihi asila maada qala rasul sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulka imenka gol lilcabaasi mengari xiina dukuri maka maka markay galaayo lama araada rasul sala lahu alayه salam dukula maka qala licami abbas axbis aba sufyan cinda mururi lkhayli firisyaalka makaana marawkooda diyo kaxbisel mada qala abu sufyan lirasuli mengali sala lahu alayhi wasalam falama amara rasulu qala abu sufyan lah aw amarta bikatli qawmika sangari bimada ajaabahu rasulkana man jawaabi faqala nabiyu alayhi الsalaatu wasalam kadaba sacdun alyawma ywm lmarxama alyawma tuksa lkacba alyawma yacuzu lah lquraysa saasan jawaabi mada facla rasul sala lahu lay slam bacda dalika may fali ay yani wa kay bacda dalik akada nabiy raayata min sacdi waacdaa ibnahu amara ljeish ila akhirihi alcafw cinda almaqdara alcafw cafiyaw cinda almaqdarati awood agdiya lis afiyaw lofkan hoobada awood n helo oo marbaka guulaysata walasku cafiye islaamka dadajido lambahayi mana alcafw cafiyaw cinda almaqdirati awoodo agdiya lalacafiya hada maxaluhu wamabxasuhu lama dakala rasulu sala lahu alayhi wasalam ilahi rasuulki marki galay makasa maka marki gali ya cafaa huwa rasuulka cafi can lqurashiyiin qurashiyiinti heshowaas ku cafi wanaada munaadihi munaadi lmustafa sala lahu alayhi wasalam ilahi rasuulki kiidis naadiya ya naadi man dakala almasjida fahuwa aaminu waman dakala daar abi sufyaan fahuwa aamin وaman aklqa عalayhi baabah fahuwa amin واstakna النabiy nabag laakin ma istifnooday min dalika madkuuri madkuurkaas may ku istifnooday ashkaasan shaksiyaalo dembiyla degaal haayen ashkaaskaas oo kaanu haadeen shadiid اlأdaa dhibkooda ku daron haadeen cala lmuslimiin oo dhibi jiren fabatala النabiyu baclahum bacla ashkaasi diri waaslama alaakaruna han kalena islaameen facafa النabiyu canhum an اlaakariin aswaaki walama dakala nabiyu sala allahu alayhi wasalam almasjid alxaram marki gali yamar nabiy nabag amray bihadmi asnaami sanaamyaalki gudumyogoodi amri alati asnaamtaas oo fi lkacba kacbada dhati ay kasugnaadeen waxawlaha cula lkacba kacbada gaarisay kasugnaadeen wa kanat ilasnaamu asnaamta may tiridiyo kakoobanaytay talaata miatin wa sitiina sanaman saddex boqol ilidun sanamyo haaden uma kabaruu asxaabta kabtakbeersadeen wasala nabiy nabaga tukadii fi maqaami ibrahim وsharب النaبiy dhami min ma zamzam kusoo geeglankooblahayn alحamdu لlah kudid uma jalas النaبiy sala الlahu عalayه وasalam ilahi rasulsa fadheedi fi lmasjid misaajidkiya fadheedi والnaasu dadkana haal xawlahu xawla النabiy naba gaarisha ayin yantadiruna sugaayan ma walaagi wa rasuulka faacilun falaw bi mushrikin qurayshi quraysh mushrikiintood ka falawna sugaayaan aladina mushrikiinta to aado dhiben u rasuulka dhiben waakraju biyan u rasuulka min bilaadi ku liqatli mustafa sala allahu alayhi wasalam wagatalu ladegaalime anabiya ladegaalime maylka suubiya isli mana geeka mayni suubiya quraish dhibki rasulka injsjarni geeka magaaladii kofsaday mayni suubiya layin faqaala anabiyu alayhi salaatu wasalam ilahi rasulka lahum liquraish quraish may ngaray ya macshara quraishin quraish kulunkeediyo ma tadununa ani faacilun bikum eri may malayasan inaan isinka sameeya ma tadununa may malayasan ani aniba faacil ini falaw bikum sinsubiy onti dhibainshaydasan ogdin magaaladii konto isadasin an haroogi oon kadhalagay ka barbaari iya oo buriren idhibten ilidagaalanten milansadi ha dabagale gekman maleesan ini sinsubiyaar kaalu maereno quraysi kayran nadunu ma ing maleeyane kayran ang maleeyan may wali akun antaada akun walaaliyaadsa akaas oo kariima wanaagsan وabn ain walaal onog shayna ata karimi wanaagsanten lan fayla ata walaal fayla ata walaal faylanka dhali kalku una kherkin malayan maahino una minidaydaasoo eran qaala nabiyu sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulka may ka golay idhabuu faantum dulakaa baha isku baha anilisi deeye atin faantum isin adulakaa anilisi deeye atin aladina udliquu anili qaafay isku baha dheerye falam yustaraquu odoon lasinkawaaldagaano walam yusaru lasinkafalan gaalad hadii lagobsado may landagnsho ada jarti hadii lakurooy gaalad olaadiyo i bilaantiyo in odoomo lakawaaldo migilshoodna in mid la manaysada ama ladiyo odon kadhamaay ama odoomo lakawaaldo saasa ada jarti inti dhan wal sin kudhaafay ba isku tabaayl wal mag haysado dhagankaas faylakala dhagami rasuulka sala allahu alayhi wasalam alcafwo cinda almaqdara wreed cafiyaw hoob la awoodo gaalad awood manhela lasku cafiyaw magaaladu yay wadan shoob lagobsod bes wali markaas dagaalama inti dagaalka dareer walilidil waldili hal halkoo landhaafane jaro oo manaa mayba dambiili dagaale oo gaalada hingaamiyi jaray dhibshay badnaada jaray saas oo kale landhaafan sida cikramat nabi jahl oo kale iyo quraan roori cikramasay dadkanidaon hal dilooymelilkaragaya hay iyonayda saas oo kale iyo cabdullaahi bin mukadal koleraysun oo kale iyo kacbad askur jeerta gobsadaylan afina la dili oo kale jirang da saase jirang manaa dadka birteen muslimiinta gadaalsho agmare megnalageli sigyalakacafi ay kalkun reeskaaso laakin sadan badinyin wala isku dhaafi waay isla markiya kumaankun welik islaamig mushrikiinti dhaginkan faylbadgmewali rasuulullahi sala allahu alayhi wasalam oo oh, inti dhibanin jaysan geeka magaaladii gobsari gaaladii aman cafiyaana lalahay ah, taasku bahalen islaamkan iidan faylemayeren kumaankun ha islaamig macna isla markii welaka islaamin dadki meelha ka islaamay oo quraysi oo dhan marki demba qaar meelba ka islaamay qaarna walaago yara gadaal maren marki dem kulli walaa dhan ba islaamen a oo yani sanameed iyo aabudaayen hadii meelo lakuzuuliyey la burburiyey dablaka daaray walba aabudaayen ban aragahayn kalku yani bes marki demba iyo dhan ha islaamen a alcafw cinda almagdara dadki meelha ka islaamen may leray maga goone lambiya may leray muslim ulaa leray muslim ulaa dadki lasii deeyey muslimiinti muslimdulaqaaliraay waliba fatunaka waktigaasa islaami muslimdulaqaalire magaasha kalku asxaabta manaa hataa yani shal falla badanyin may waalay kofka may ka falla kuwaaladay in alantiisu diinta ilaahay indhowya diinti yani sexgeliyaayo kadhagamaayo ilaahay indhawi iyo falla kuwaaladay in akramakum cinda allahi atagaakum tan ilaahi kofka jinsi shay iyo daatadiis ilaahay ma fiiriya keliya ilaahay may fiiriya galbi galbiga fiiriya kofka galbi dalbi shaybaditagwo ka jarto obsa ilaahay ka jarto koof ka jaro yani waa kay raxmad ka jarto naxariis ka jarto lamfaylab das ilahay meelle kudaawade mana hay kolku yani asxaabti sabiya lang afi markaasa asxaabta darji darji layin assaabikuna alawalun hano lere yani kowta ha islaameno islaamka halagimeno intan dhibe ang mareeno dhibaatada islaamka lang marsiyay assaabikuna alawalun ilaa goon ahaan hataa casharat lmubashiriin gooni lambiyo baarsoka yo noolin jir lagafi shaareyo derin may ka derin diintan halgameno islaamka awlisha islaameno saasa degdidaas ka dadkoona asxaabu bedringa larayoona beder dagaalkin horay dadki kubabaadiyo dadkoona asxaabu baycat ridwan yalilay faliil faliilishaling asaabta nafsiyo mana kolkan yani dadkan oo hata lehe islaamiyoon may lere almuslim ulaa lerayon muslim ulaa anlisida musliminti muslim ulaa lerayon ilan may bislaanso gadaala jariyo walkufal badanyi mana ahe alcafw cinda almaqdara lama dakala rasulu sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulki marki galay makata maka marki gali yacfa huwa rasulka isku cafi an lqurashiyiina waliba quraish nisbe iya isku cafi omkika isku cafi wanaadaa munaadiy munaadi nabiy nabo kidis naadiyaya naadiyay merayman dakala lanki galo almasjida masjid alxaram gala fahuwa aminu mal haysado mal saabada wa waman ofal ofki dakalah amanka galo daar abi sufyaan abi sufyaan sunmayb hataa islaamay wala wal hadhawaaya galbishay magaashi laagaadi abi sufyaan odaygi qurayslan jaamiyaayo abi sufyaan daardislanki galona fahuwa aminu wa rasuulka sala allahu alayhi wasalam sidis bacaadisiisi dhaginshay mayhay yukrimu karima kuli qawmin tilaraay qoom kasta kiidiyo karima iyo karaamayaay lanko madax i madaxnimadiisan aragaay kofkun ogolaabo yar madax iyo qoomshay madaxngay islaamka ogolay madaxnimadaas qoom madaxngay laakin ini melfayle qoomka kingaamiyo sun lanka madaxga dhinig fayle dhinig diintaan ilo qoomka cadaala kamaamulo saasa fayle kolkun qoom kas ka kari yukrimu karima kuli qoomin tirilaay qoom kasta kidi wanaagsan sharafle sharaftisan ilaaliy jiri kol abi sufyaan qoomki shay oo gureyshe inkastoo usagaalhay madax man haada jarni geeka ma islaamna madaxnimadi an ilaaliyahay magaasha qaadi وaman dakla dar abi sufyan abi sufyan daarkislankigal fahu amin wel inkastoo qofka gurishaylga tanba gadaalna maylkugeli malkudabageli وaman aklaa lankika taaro aleyhi alaman baaba baabkiiskaga taaro dhiibo gurishaskaga taaro dagaal walba mujinan fahuwa man kasuga sun amin wel wal badbaadiye mataabada bes gorska dhiibti lang oo dagaal gaadimalewa واstana huwa rasulka laakin ma istahnooday min dalika madkuuri madkuurkas kaase oo hada lankiiblowsada weele kacbada gala aamin waay gurishay lankiskadakaar aamin lerimaya ku istidnooday oo lambedaadiyaan kan suge ashkaasan ku istidnooday ashkaastaas oo kaanu haadeen shadiid ladaa dhibkooda ku doron haadeen hanuun dadka asaabta dhibi jiran cala lmuslimiina muslimiinta dhibi jiran fakatala nabiy nabag dilsho amri bacdahum bacdigooda dilsho amray wal dili وaslm اaakarوna hano kalena islaamen facafa النabiy naba isku afi canhm an اlaakarيn afi وaskna النabiy min dalika اlmadkuri may kusugnooda ashkaasan minhm ashkaasa may kumid aha ckramat بn abi jahlin ckramat بn abi jahl ya kumid e abi jahl awsh yani erishay wa abu jahlki lakadilaay fi uxud uxud maya beder ma fi bedrin wa abu jahl magaashay yani amir yani wa kay masalan bahay saas wa ahay yani wa kay masalan ba magaashay abijalin ahay cumar iyo camira lakalaraayo camira laraayo kolka yani wa kay masalan oo beder laka dilaayo awshay meli laka dili oo usuna dhaarsan ikrame e ikramagaas ka kumide manaa ciidanka dadki gaalada hingaamiya ka jari faharaba huwa ikramo roori ilan dadka magaasho laadhooy hebel malafya hebel malafya ka jari faharaba huwa ikramo roori bacd alfati fatu maka macdishay makalakdirneroor walaxikat may kudabagalay hu cikrama zawjatu zawjadiis xaasiya kudabagali marki dad badan gaaladaha in la cafiyay arag aragbiya kudabagali bacda an dalabat marki dalabti bacdisha zawjada law licakrama amaanan dalabti min arasuuli sala allahu alayhi wasalam islaamti zawjada kolku meertay rasuul alaw lankokororiya jartay artaga aho cikrama leeraw lankusuge ana daraada i bedbaadido bis rasuulka nameeray sala allahu alayhi wasalam lan bedbaadiyaan eriho usukoy isku bedbaadiyaan faamana nabiyu nabaga aamin waali ho a cikrami aamin waali wa islaamayti kudabagali mil dadkaasa iso oonyo galahayo badahal korto liya miila kudabagali amada odoominkoo la jaran odoonkoo la jaray odoonki sugaha islaamayti la jaran jidki marki lamarawsay oo kale islaamayti sisgabi umaatina ka sameey oo kale faday yani yani waa kay matala meermeeriday edi geedkaas garaskaas ay gurtay magaalada tuulado booseeti tuuladii dartee ka farti lankan odoonka unay lahayni waan haddana midingeliyo anin manaa aan wedidi weel ahaan aan wedidi usun dhiba jesa fadaayal oo reeb walku gobadi meela lakacabisi yesaleedi bati gadaala ku deerti hala nagati yani jidka markia maraayinsa oo kal seeraas seeraayo masala minis zawjadiis ku ahaa hawanaysado yani bilaamay kuagadoo fadi bes markaasa meertay adagaala tan muslim ahaa mi dhawaada yani markaas sidiyaka didi bes iyo jirta maraaya xaaladin sheegdi odoonkan sadahay odoonki kaana sadahay dhibkaasa injeesidi waana isku reebay dadkaasa o reebeen bes hamari odoonkia wedi kawyas jidka kadili manaa iday yani waa kay masalan bidaalke umaataka samaytifadaas maaha odoonka isiyaa kadili bes alamari maka kooy kalku faamana huwa rasulkan kooy sala allahu alayhi wasalam er mamado eh, bilamaytanga ile walka badbaadi le runtiy a ha runtiy al bes walka dhaafe o bas bilam bes yani wa kay masalan insugeeri manaha walawayar insug ah sug ha islaame insugeeri i fiirsade bes wal malkin haysado le inti le fiirsado le wal yarba mahaans marki islaamik ikrama marki da may nagaday asxaabta wino yani ajimiga ah, ho geesiyaalka islaamka yaku mid nagdi marki dam ikramatu nabija islaami yani faamana nabiy nabag aamin waalahy cikrami aamin waali walama dakala huwa cikramo markii galay cala rasuli rasuulka gali sala allahu alayhi wasalam iyo wasaba huwa rasuulka boodi alayhi salaatu wasalaam gaiban halturuma ilan oday baran yukrimu karima kuli qoomin fililayo qoom kas odayso karaamay kari rasuulka lankan cikrameyn gaani dagaalahay awshaynin gaani dagaalahay quraysno lanki kumay awshay hali jaray fircoon hadi lumma yani wa kay kalkun hooba kooy rasuulka nsurumi hadawaayo garaadiye daf yeri rasuulka igramay hookoy unsurumi mana waqaala nabiy na may kagoolay marxaban biman jaana muhaajira musliman sari mana usoo weliba islaamnaa damadasaasa leeyi laakin rasuulka kolley ula waxyoodo ogaado dhii korto ina islaamo doon ma xiligan adan silaandhawaaya waqaala nabiy meray marxaban hadhawaaw unsurumi mana wa kay ansurumi marxaban hadhawaaw biman hadhawaaw jaa huwa manka koyna una ninkoy muhaajiran haalki hajirood musliman xaala koni musliman haal muslim lang lanki ninkoya isoo muhaajir ay muslim ay ninkoyo hadhawaaway fabalaga huwa cisamo may ku dalbaday min rasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulki may ku dalbaday an yacfuwa huwa rasuulka ini cafiyo can kuli cadaawatin caadaahu iyaahu can kuli cadaawatin odownimo kasta ku afi caadaa huwa cisamo olaysaday hu annabiya nabag olaysadi iyaaha cadaawadeede wal al wali adaawean kaolaysada jaray kadhaba jaray i afiyari rasuul alah faafa nabiy nabagu isku afi sala allahu alayhi wasalam canhu can ikrama cafa lahu cama salafer afa afa faafa nabiy nabagu afi yani wa canhu an ikrama ikrami ku afi wa wal malki ngaasaba baahir cafa lahu cama salafa wa dad badan asaas ka afi isla marki orka islaami marki dembin gaamiy islaamka dadkiin gaamiyaayo futuuxaad badan samey rasuulka bacdisheeka jari ikrama ikramat nabiy jal saxaabi jaliil nagdi alama walama dakala nabiy nabag marki galay almasjida masjid alxaraam galay yamar nabiy nabag amri bihadmi asnaami asnaamti burburyawkeedi amri alati asnaamta fi lkacbata kacbada kasugnaadeen waxawlaa cula lkacba kacbada gaarasha kasugnaadeen markin horeysay kacbada galaay inti ismisaaaid walba kacbadan bah galne binaanka roog iya walba sanama halkudahiliyo walba sanama halkubiyo kacbad walikajar ilamayb waa carabto yani waa kay masalan hiligi hor sana macaabudi jir lankoo yani waki masalan carabta kumide iyosheeni kashaami mil nkusheeni sanam sanamki caabudo nagden ordhanla langaladin alangmalaya kaasa sanam isheen sanamki caabudo nagden qabiil kastaba kolkun yani usoo barakaysadaw qabiil kastaba magaalada isu deganyi meelo tuulada isu deganyi sanam in yaala kaxbadana sanamko in yaalay mana kolkun xajsooban bahan kacbada kooyaan lama sanamshi dawaafe wareegadaay mana saasa ala jiran sanamshi cabudaay kolka inti gabiil eh, koob gabiil kastaba gabiil wiin e eh, sanamkoo kacbadan yaali sanameedi eh, wiililkuusi kolku may nagadeen wa kanat ilasnaamu may nagatay halaata miatin wa sitiina sanaman saddex boqol iliidun sanamiyo meeli yaali kacbada korshe iyo hoosia iyo dhiniyaalsha yaalan inti sanam ee laabdubay binaanka lisheena la burburi kufaar quraish oo fiiriyaayan hindoosho fiiriyaayan dalameedi wal burburi dabana ka daari uma kabaru muslimiinta markaasa allahu akbar eran macnaha marki dalameedi la burburiyay la baabi'i kan yani bilaal imaamuna yani muadinuna bilaal koraya haysi kacbada korshe ko aadan leeraay macnaha kacbada korshe inti korya ka aadam kufaar quraish fiiriyaayan miilo dhooganyi wallahi geeka ma erena qaarkooda ma erena oob hiblow hiblowba geeka soogna naftisba geek walaan aragahayna wallahi nasiibsadiyaran macnaha kacbadi korshe wa yani kaago ka wido koray kagayliha ka aadamahay hiblow baho ngaragahayn erag mana yani hiblow baho ngaragahayn jeeka nasiba leer hiblow say kun roogn abujahal say iyo dabkaasla ntun roogni umayatu mukhalaf say jeeka intun roogn yoogu isku dhimidag nasiba leyn erag mana may wel jeeka kacbadiya yani kaago midooan korshay koray ka aadamahay laa ilaha ila allahu lijeeraay mana laa ilaha ila allahu kacbada maka lalajehraw dhamba diidi jareen ogda kalkun geek maylina geek waa ko ereng waa ko san kalkun iblawta yoobasku dhimalang nasiib lawn nasiib maliyini ereng mana wadantun hukumi jarnay laa ilaha ila allahu jeerowsa diidi jarnay geeka lalijeeraaye kalkun reesaas gaalad mana tawxiidka ilahay lalijeera ma ogol hadda wadame gaalad mana yani aadan mal ogol alaha aadan ilaa hata wadame islan naftiyo talaagalaha ililey aadan kodho lijeeraw lidiido mana laa ilaha ila allahu taasay lalijeeraw lidiido kalkun yani reesaaso nicmo eedan diimo hadii magaaladii afartiy dhib inkastoo gaalada aayka too dhib shan jara laakin tawxiid lalijihrayo yani waa kay nicmaeeda weyn wa masaajideeddarsamaahaawdkadegtawliidlijihraay yani nicmaeedan weyn tawxiidka lalijihrow shay inkastoo yani gaalo dulidi lafijronfaylahay wa kana halaata miatin wa sitiina sanaman yani kolku may sanam e yaalay wa kaanat may haatay halaata miatin wa sitiina sanaman sadex boqol i lidun sanam y kacbada biniyaalsha yaala markaasa mslimiinta allahu akbar isleerena sanamedi gudumiye uma kabar tagbersade wasala rasul rasula aadami bilaal bin rabaxa aadan leeri meyliya kacbad korshe sur miilaka aadami afarta dhuladakudan deegayan maka miirkasalka deega aadan shay wasala huwa yani wa kay masalan da rasuulka tukadi fi maqaami ibrahim maqaam ibrahim gedaal shayka tukadi wa washariba nabiyu nabag dhami eelkiya korsrumi min maai zamzama eelki maau zamzam leeraay kuwaraabi wa ma zamzam lima shuriba lah rasulka ali sala lahu ala salam ma zamzam walilandham walal wali fadaaso yuudas markada dhamaas oo ogaad fadaas oo maal fadaaso yani aakhiro fadaaso cilmo fadaaso walba wali fadaaso lamniyooda ma zamzam lima shurib fatixat lkitaabi ma quriya inkastoo xadiidka daciifay uma jalasa nabiyu sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulki fadheeday fi lmasjid masaajid iya wannaasu dadkan haal xawlahu xawla nabiyi naba gaarisa yabtadiruna sugaayaan ma walaagi warasulka ba faacil bihim yo ka falaw sugaayan faacil falaw bimushriki quraisin quraish mushrikiinta olka falaw rasulka saartis dadka makaa la galen ciidanka tiradiyo megaaytay tumunkung ma tumunkung ciidan ewa dhinyaal shay surumen yani kolkun ay inta roogo wal tumunkunku badan oo qurayshe roogan oo kufaar mushrikiinti dambe degaa lama jiraan aladina mushrikiintaas oo aadow dhibeen hu arasuula dhiben waakrajuu biyen hu rasuulka biyen min bilaadi bilaadi rasuuli rasuulka bilaadisku biyen wahamuu hemiyen bikatli katli nabiy nabag dilshe hemiyen wakataluu ladagaalamen hu annabiya nabag ladagaalamen hanasay wali kusuubiya lasuga mana wal al wali dadhibi jarin rasuulka hada korta hata hadhamaaya masalan oo yahuud haayeno oo lix boqol ama toba boqol oo migil markaole goorsila kujarya jiraan kolka haan hayaan maylatin kusuubiya kee kolsinkuroy mushrikiinti faqaala alayhi salaatu wasalam ilahi rasulki may ka golay lahum limushriki quraishin may ngaray ya macshara quraishin quraish kulunkeediyo atadununa may malayasa ani aniba faacilun ana falaayo bikum isinsiinka sameeya may malaya sameen qaalu meerena khayran nadunu khayran kheyr iya malayan akun anta may wali abtaal akun walaalya asa kariimin wanaagsan wabnu akin walaal unug shay iya asa kariimin wanaa kariimin wanaagsan seen adina lanfayla asa lanfaylen ka dhali ibn cabdillaahi atalafayla kadaliya qaala nabiy nabag may kagolay sala allahu alayhi wasalam idhabuu fa antum ulaqaau isku baxa fa antum isin atulaqaau hanili sii deeya atin hanila furi walba laning rahaan walba laning rahaana atin axfa llahu ama salafa aladina kuwi yatin obalego lisii daayay lafasaxi wala ning rahaana dembigiyo sameey jireen linqoliningobadaan falam yustaraku isin malsan odoomaysadaw walam yusar maan malkan afaala ba isku baha asilat hadi asila mada facala rasul sala lahu alayه wasalam ilahi rasulki may fali biqurayshi quraysh may kasuubi bacda dukuli maka maka marki gali bacdishe lama dakala rasul sala lahu alayه salam maka cafa can lqurashiyiin hal istakna minhm axada nacam istakna min dalika ashkaasan kanuu shadid lada cla lmuslimiin ay bimada amara rasul rasulka ma amri lama dakala masjida falama dakala nabiy almasjid amara bihadmi asnaami asnaamti burburyasho amri asnaamti dong melila kubi wa ay asnaamti melila kubi hasamayka jaray suratu ibrahim wa ismaaciil nabilahi ismaaciil nabi ibrahim suradiisa melka jarti hooyo oo layin kufaar guresh ibrahim iyo ismaaciil ba shid oo weliba may galamtiyo ka jaray sada xaadisa adeeyan sana oo leeb leeba galamtiyo ka jari kolku ibrahim iyo ismaaciil ba leedkan oo walalka soorodaw yo balaakuderiy o leyin mana rasuulkana sala allahu alayhi wasalam bentiyo weeri quraish kufaar quraish bentiyo wa nabiy llahi ibrahim sanam yani waa kay sanam ilahi macaabud sanam macaabudaan eli leedi walaagasoyna macaabudaan bes walaagi dhong meelika jaran dhong wal burburiyay wal zuuli wa markaasa haddana dhiniyaalka dadka jari gabeeliyaalka dhiniyaalka jaran saname jaran dandan ciidamyaal badan dan diri lagadunyow lanagin ay yani wa kay maada qala rasul sala lahu alayه wasalam lquraysin quraysh may mari faqala rasul sala lahu alayه wasalam idhabuu faantum buraqa mada fa bimada amara lama dakala lmasjid mada facla nabiyu bacda an shariba min zamzam zamzam marki dhami rasulka may soobi sala lahu alayh wasalam uma jalasa fi lmasjid wannaasu hawlahu yantadiruna ma huwa faacil bimushriki qurayshin wa yani wa ka aladina aadahu waakrajuhu min bilaadi waamru bikatli nabiy waqataluu lidagaalima huwa nabiya hanasay yani iyo meelon ka dheedi markaasa mangaray yani waay maada qaala rasul way qala rasul ma tadununa ya quraish yani ya macshara quraish ma tadunun ani faacilun bikum qaalu mayran kayra akun karim wabnu akin karim saaran yoma albayca hadi maxaluha wamabxasuha marki kalkun dadkasida lancafiya lisku dhi iya kumaan kun rasuulka balan lagalan islaamin marki milka islaamin albaycatu balan hadi maxaluha khadiba rasul sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsha hudba akri ywma alfatxi fatku maka maalinteed khudbatan a khudba akri khudbadaasoo bayana nabiy nabag cadeeyay sala allahu alayhi wasalam fiha fi lkhudba khudbada darsiya katiira wal badan oo min alaxkaam alislamiyi axkaam alislamiya eh axkaam islam nasbay ina ka cadeey uma ibtada annaasu dadkiya bilaaween oo kufaar qurayshti yubaayicuna labalantamaayan anabiya nabag labalantamaayan waahamu man duulka aamin yani kumuhimsan aslama islaamay fi dalika alyawmi muslim mudulaqa leeraayo maalintaas islaamikan kumuhimsa magaashi may kumidaha mucaawiya kun abi sufyaan kumide wa abu guxaafa saya kumide abu guxaafa kasaase waalidu sidiiqi abubakar sidiiq awshay cabdullaahi bin cusmaan cusmaanki waay wa jaa rajulun rajulko yahu rasuulkan koy yartacidu haal jiljilidaw ofan gajili ofin obsa darteed yartacidu haal jiljilidawa koy oo yani boodboodidis boodboodaas yartacidu jiljilidaw ofan obso darteed lijiljilidaw ama naylaka dilelay faqaala nabiyu sala lahu alayh wasalam law lirajuli may ngaray hawin calayka kor ka fududaysay fa inii lastu bimalakin bimalikin ana bogor miihi bogor oo hoob lanka kurooyo dadka dilaw ana miihi tartiibtaa nafta fududaysay inama inkalmaane anaan ibnu imra'atin bilaameyta unugsilay ahaa kaanat hatay ta'kul gadida kalankal amasi dilamayta oo gadid kalankal amasi unugsela ahaa walba ngobsaseer mana wabacda bumaayacati rijaali rijaali marki labalantameen kadib ye baayaca may labalantameen huwa nabiy anisa bilanta labalantameen wakuna bilantamay aayana nubaayicna ini labalantamaayan ahaadeen ala anlaa yushrigna inay liwidaajiyaano bilahi alisheen shay liwidaajiyaano walaa yasrigna walnan hadaan walaa yaznina waanan zinaysadaan walaa yaktulna bilaantin dilaan awlaadahuna awlaadoon dilaan walaa yaatina lakooyana bibutaanin nab lakooyan been abuurasho lakooyan buutaankaas oo yaftarina yo been abuurbayan buutaan bayna aydihina gacmahoodi iwaarjurihina luguyaalkooda dhatiyon ku been abuurdaan walaa yactina lakooyan arasula rasuulkan kacaasiyaan sala allahu alayh wasalam fi macruufin wanaagan kacaasiyaan uma amara rasuul sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsi amri bilaala bilaal yaamri an yuadina huwa bilaal ini aadamo calaa dahri lkacba kacbada korsha ka aadan bilaal kacbada korsha kor meelo ka aadan al aadanka may tusiye islaamka hadii magaalo gobsado magaalo gaalo lahayen gobsado walalka bilaabo mayn koreeye aadankaas oo ila maylo yeede malka aadama nodan kolka ilaahay tawxiid jeelalijeele wa wahada kan bad-u duhur lislaami muuqashadiis bilaawsha waay cala dahri lbayt lmucadami beedka ilaahay oo la wiinay korshay islaamka kudaahiriy inti sanam inti lakuburburi iyo ashhadu an laa ilaha ila allah lalajehri manaa korshay lakori mana la ilaha ilaha kal majaro walisanam horta walgubay idgal korshay ogda ilaha kale la caabudo majar adunka natis ila llahu ilahay mahayn a ilahay laylan la caabudo mudun lan kale la caabudo kor majar bismilakalajeeri kalkun kacbadi intaas sanam yaalen la burburi kalku may haahirti islaamki mila kumawadi a uma arsala alayhi salaatu wasalaam ilahi rasulsha yadiri asaraaya ilaaliyaali yadiri lihadmi asnaami lqabaa'ili qabiilyaala sanameedood dumyawsho yandiri fahudimat lcuza sanamki hanun oo kadhaarada jaren ina lana lcuza walaa cuza lakum marki bedertay uxusay teedansaas guri jaren abu sufyaan eray iyo geek la gudumi fahudimat lcuza وswaac yalagudumi وamanatu sanamki manaato leraa yalagudumi a وakana عalayhi الsalaatu وasalam ilahi rasulki mihaade yabsur salaata salaadi nigaabiya mudata igamati igamati nabi naba nagaashadiis mudada bimakata maka nagaaday magaalada yani nagaaday salaada saasaan gaabiyaayo albaycatu hadi maxaluha وamabxasuha lama hadab الrasul sala الlahu عalayhi وasalam hadab الrasul sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsha khudba akri yawma alfatxi fatu maka maalinteedi khudba akri khudbatan khudbiya khudba akri khudbadaasoo bayana anabiyu nabag cadeeyey sala allahu alayhi wasalam fiha fi lkhudba khudbada datiya katiiran walbadan ka cadeey oo min alaxkaami axkaam axkaamtaas oo alislaamiyati islaamida nisbay ah eh. axkaamta islaamiga may kumid aha badantaa minha min axkaam alislamiya axkaamta islaamiga may kumid aha an laa yuktala muslimun lang muslim eliniindilaana bikafirin bisababi katli kafirin gaalkoosa dili sabasha lamin dilaan lang muslima hadi lang dilo lanki muslimki langobdaane lim walaa tusaafir almar'atu bilaama in safaro korno masirata talaafati ayaamin yoomyaali sadey meello socdo inin safaro korno sireediye ilaa maca di maxramin maxramkoon saaxibe macasheetu maahin walaa salaata salaad mashruucatun ti lijidoyin hayna bacd subxi subax bacdisha walcasri wa bacd alcasri casar bacdisha salaadanjidoyn walaa yusaama lan sooman yawma alalxaa yawma ciid lalxaa ciid lalxaa maalintii lan sooman wa yawma lfitri wa yawma alfitri ciid lfitrna lan sooman maalintii uma qaala nabiyu sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulka may ka goolay ya macshara qurayshin quraysh kulunkeediio in allaha tacaala ilaahey qad adhaba huwa ala tabi cankum isin hegina sinkutabi nakwat ljahiliya fakra ljahiliya jahilnimadi faankishe sinkutabi wa tacliimaha tacliim aljahiliya jahilidi isweynidiye isweynidiye oo bil aabaai aawata la ani laandheer ani sada eliseraay tanyada ilaahay sinkutabi waay wanaasu dadka kullisho ki aswade ki axmar e ki kalbatiyo min aadama ku ahaade kan mido kan cadaanka e kan jilacga e kan kale kuli may ku ahaada min aadama ku ahaada haw kulaysa dhaliyo dhon wa aadamu aadamna min turaabin ari ku ahaaday aadamna asal shay may laku abuuray ari laku abuuri adaas la laku kooy daliil ya ayuha annaasu aayadana koy rasul dadow kuwan ihow ina un khalaqnaa abuurnay kum isinsan abuurnay min dakarin migil iwa untaa yasin ku abuurnay alaknaakum isag abuurnay min zakarin migl oo aadam eh iwa untaa bilaan oo xaawe isin ku abuurni wa aadam i xaawe isin ku abuurni wajacalnaa weelnay isin sambadini marki dembi shucuuban shacbiyaaliya sinku beelni shacbu sacuudi shacbu somali shacbu etobi shacbu kada shacb shecla sinku welni shacbulmisri shacb shecla sinku welni wa wagabaaila hadina shacabki naftis batis hadin hoosoob langnagal wagabaaila gabiilayaaliya sinku welni faididka jarsamey litacaarafu inis ogoonsataan kan ani qaraabada hariiriye kana kan qaraabadayo inisowansatan laa litafakar bal ini faantano ani gabilkay laandheer ani tira badan iyo ani gabilkay hanta badanyi ani gabilkay sida ay sartan maya bal litacaarafu bes gabilka yani ini lankan gabilkay qaraabada ay hariiriyo kin kubahanyi silaturaxim kin kubahanyi saasa lang waali laakin sida kale ma aha asalkin weelole isulakoyten oo fadawna miisanka la saara ofka miisama mey ina ilahya miisami ofka sharafka yani meel o sharafka waagadaw miisanka ofka la saara may bu aha diinta laka miisame ina akramakum kansinka karaan badan cind allahi ilahay agdiis atagaakum kansinka obsa badan waay in allaha taala ilahay calimun biaqwaalikum boolyaalkin afcaalikum ilahagi ogi boolkiisin kahadlan ficilkiisu bidan ilahay ogi hadawtesin jaaziye khabiirun alihi baadin og baadinkin galbigin walika jaron ilahay kuwargabeel aayaad kasta ilahay abiyi uma btada annaasu dadkiya bilaaween yubaayicuuna haal labalantamaayan huwa nabiya nabag labalantamaayan hudo oo yani axkaamta kacde waahamu man duulka nka muhimsan aslama huwa manka islaami fi dalika alyawmi maalintaas saase islaami kan ku muhimsan mucaawiyat bn abi sufyaan wa abi sufyaanki awshay hadda ha islaamay horay laqobaday ha islaami leeraay arishay taasaan kuinay a ingamyaalka gaalada ingamyaalka kajarjarigeka islam raawiyat nabi sufyaan saxaabi jaliil nagada marki dem geed futuuxaad badan sameeya ilaa hata islaamka madax nagadi marki dem hay bacd alkhulafa khulafa raashidiin bacdisho khaliif nagadi marki dem hata wa abu guxaafata abu guxaafa ye ya abu guxaafa waalidu sidigi abubakar sidiq awshay abubakar sidiq asxaabaga rasuulka bacdishay lanka infal badanaay abubakar sidiq khulafa rashidin awal awal awal khulafa khulafad awalsho imam اkhulafa lankihay yani afdal صaxaaba asxaabta lanki fal badnaay aaw abu guxaafa ah wa jaa maykooyey rajulun rajulkooye huwa nabiy naba onkooy yartacid haal yani waa kay masalan jiljildaw jareeyaw yartacid jareeyayo jiljildaw sodhon ofan liajri ofin obso darteed ama lakadila jareeya manaa faqaala nabiyu sala allahu alayh wasalam law lirajuli rajulki marki intaas dhibaatay maraw marki aragyameelay hawin fududaysay almra amarka caleyka korka fududaysay hawil ilmra oo kal wa ay kafif fududaysay min fazacika argagahga walaa tubaali walba ning aaba weeloy ana lang ohoob gaal argoob kawle horkusiya mihi walba tartiibta tartiibta walba ning aaba weeloy fa ini an bimalikin boqor mahaneer boqorka may bua kofka boqorka e hoobs magaalo qabsado dadki hasuuge dadka madaxyaalka dhamaaye iban jaysade ana saas mi yeeri rasuulka sala allahu alay wasalam inama tawaaduc iyo saasan ley inama ana ana ibnu mraatin bilamayto arisha lay ahaa bilamayto lay dhali mil bimalakin iraason jir faini lastu bimalakin malak ma malak oo daddilaw ma ihi wa dal banu aadam lay ahaw inama anan malak hoobler manaa may shalayna malak laanto hoob la kordhow reer koraado laanto hoob loosoon reer hoosada wa leere mana malak hoob leer malaa'iga lamije reer koraad wa malaa'iga lamije malik hoob lacabiron reer hoosado boqora lamije mil hukumaayo melig maligi mulugdo eho kumid eho kalkun laanta leeg shalees mana hoob la kordhow reer koraado malak hoob leer reer koraad malaa'iga lamije malik hoob loosoon reer hoosado aha lang maliga lamije kalkun fa ini ana lastu mahane aku munaasabka adil firiyo nayb waa ini lakordhowa habon nay an ini ama ana ibnu mraatin banu aadam ahalay banu aadam ritye may nagde malag maha kol inama lastu an mahane bimalakin malag mihi wa malag oo simadukukooya malaga mihi oo ruux gaadaw mihi inama ana ibnu mraatin amina bintu wahab arise lay ahaw kanat hiya imraad haakay taakulu fi ama saadi jarti algadida kalankal amasi algadid may lere allaxmu lmujafaf hilibka la enjejiyaw hilibka oo la sataraw maragni laludeeyayo la sarsaraayo la enjejiyaw markaasu bacda adan lasii gogoyayo dhaaysa lakakariyaw yani waa kay dhaaysi iyo galfihe lakakariya lasuubiya maragni taasu maanaa kalaankalere mana yani maga badan aliya laakin yani gajiibka taasu masalan kalaankalka taasu hilibka lakariya la enjejiyaw lay kalkun gadiib kasta ama jartiya lay manaa walkalmiya ilaamay taas anogshe lay ahaw وبaعda lanki galbishaysaasaan harsali insaas ku islami kolayso وabaعda mubaayacati rijaali rijaali marki rasuulka labalantamen kadib oo islaamka labalantamen ya baayac النisaa bilaantiyoona labalantamen huwa nabiya labalantamen mubaayacat rijaal may haytay bilakufiya haati migalka rasuulka mayka labalantamaay galanta geliyaay inti diintan ad islaamka noolad islaamka gargaarta balan galaasa ha saasa galanta geliyaay mubaayacat الrisaan may haytay bilqawli bes faqat moolay hayti afkalay ku hadalaaya karmansaalan rasuulka galanto mageliyaana weli shay bilaama ajnabe galantis masaaban rasuulka sala allahu alayhi wasalam karna mansaaran bes may lay haytay bilqawli lay hayti bis iniyo intaa fadheedan haya isina diinto yani waa kay walalakalabalantmawtanb ala alla yushrikna bilahi shayan walaa yusrikna l hadalka indaylan akriye si nacam ha saasa weele erta ba uskuba islaan atalili saasay kalabalantamahay maayo galantis mansaaran karna mansaaran rasuulka sala allahu alayhi wasalam kolku yani walahsaas kolkun bilaamay ajnabe e malaogola lilayni hata karlansaarado malaogol hati wal binaawda fadi maalintaas rasul karlansaarado fadi ma binaawa lilay mana kuso iyo kada ini arto garanta saaras malaogol karlong malansaarado koran kolku wakuna naay wakuna bilaantamay haadeen yubaayicna ini labalantamayn ahaadeen bilaanta labalantamayn yana dadka oo anku muhimsan yana ini magaasha la sheegmay kumid aha hindu bintu cudba hint oo eh yani umo mucaawiyat abi sufyaan ma mucaawiyat abi sufyaan aadis inta bin sacud ba leeraay iya kumidayan dadka bilaamay bilaanta islaamki hardasheeamagerada islam abu sufyaan arisan hataa islaam yan hataa islaamki marki koyti maaskalaataskabidday wijid hadabo leel rasuulkan koyti sala allahu alay slam may wali walis ubidi ogdawda kolka markaas ma erka rasuul allah hadi hinta bin sacud ba hadi kin koyti kulay bilaanta kilabalantmaan hadi kinkoyto ilabalantanto islamt islamka ku agbala fadeerti mana haw ku agbala fadi lanka islama maltabadaw bis an hindaha erti mana hinda bintood ba aha wali suubin he kuley hal isku afi erti mana ilen wali suubidi sogda rasuulka edershay sala allahu alayhi wasalam inti ololidi sarigdi beershay halbati qaraw qaraw masina iliyan gabta rasuulkan gabto geekana islamti waa doge koyti mana alislaamu yahdimu ma qablahu islamka wali kuhorey dad malan raaw ofku gaal hoo bahay marka islaam walaaasas bi jari maleroobeswa hadhawaawlalere horeylandhawaay man alislaamu yahdimu maa gabla huwa islaamka may dudumiyey hadiiski haayo wali maa gablishi haayo dho dad man raaw mana waxshe oo haayay oo hamsa dili naftis ha islaama doona kooy doona ar doona man hada roori laakin maka karoori oo lakin kooya intili dilaa ogiya karoori maka wax waxshi ibnu xarbin lagileraay oo hamsa dilaay laakin kooy doon mar dambe kooy doon aragaan suwarka tikusheekuyaani kalkun bilanta labalantmay hindiya kumide wakuna may haadena bilanta yubaayicna ini labalantamayan ahaadeen cala an laa yushrikna nunumis wa nunto iniyo yani may lere baycat nisa lere baycad baycat nisa wada balanka hadi bilanta baycat nisa lankase aayad aayad sadinso muslimiinta ba awalan hordhaan maka intili roogi baycatunisi ka jaran baycatunisa leraay unub hada baycatunisi lay ka jaran kuli isku tukadayn isku soomahayn kaas malan baayogda baycatnisala kuley hoolaga jaro saas oo kale baycatnisaalere mana in ilahay liminsari welne yani waa kay walan hadne walan zinaysane walan dilne buhtaan lang lakoyne baycatnisaalere mana kalkun baycatunisada laylan baginyi dadkudhan bad wa kuna may bahaadena yubaayicna ini labalantamaayang ahaaden cala anlaa yushrikna n lagudaajiyan bilahi ali shay an shay n lagudaajiyan walaa yasrikna walman hadaan insaanka wil shay baycatuli sidaas dadkalgabalantuma migalka nafkisa dhan quraan saasay hay marki rasuulka maka seeday oo madiina seeday ismeel hijiroodi kabacdilay kalkun baycaturijaal lagali wa kuna yubaayicnahu kuwana balantamanahayn bilaanta cala an laa yusrigna an lawadaajiyaan bilahi alisha shay lawadaajiyaan walaa yasrigna waanang hadaan walaa yazinina waan inzinaysadaan walaa yabtulna waan indilaan walna indilaan mana awlaadahuna awlaadiyo indilaan awlaadiyo yani indilaan bilowka yani sikasi nagde marki binaanka koyanga dili jaren ama marki ololka jarhatakani wala isticmaalo lahadil n weelan mana walaa yaatina ang lakooyan bibutaanin nab ang lakooyan butaankaas oo yaftarinayo been aburdaangu butaank bayna aydihina gacmahoodi i arjulihina lugyaalkoodi lamdatiyan ku been aburudaan been abuurasho oo sali raadang lahayn been aburudaan been abuurashada may kumid ah oo ini bilaamaysan hartigiishe iyo ogaba widaay hoosaad waldato unug saas ka dhalo unugi kalku adi oo oh, dhali an harta kalmagaberto ana lan kalena ku dhali maata ku dhali walaaas oo kale lakoen leri mana walayatina lakoen bibutani been abuurisho yaftaruna yaftarina iyo been abuuraan butan bayna aydihina waarjulihina gacmahoodi iyo luguyaalsho lamdatiyon ka been abuurdaan walaa yacsina an caasiyaane allah arasula rasulkan kacaasiyaane sala allahu alayhi wasalam fi macrufin wanaagan kacaasiyaane macruufan kacaasiyaan e kalkun tan masalada dembe walaa yacsiina rasuula rasuulkan kacaasiyaan fi macruufin winaad an kacaasiyaan marki laleeyi en rasuulka sala allahu alayhi wasalam horta walmacruufan hayn dad ma faraw walmacruufan hayn dad ma faraw kalkun walaa yacsiina an kacaasiyaan arasuula rasuulka fi macruufin winaad an kacaasiyaan ama winaad an kacaasiyaan winaag wala in haynen ay mel kufahmi winaag wala in hayne wal kacaasiyan kufahmi mda rasuulka wanaagna wal kale dadma faraw kolka ulijeedada ma taa rasuulka sala allahu alayhi wasalam bacdishay dada kooye dad amiirin ee kooyeyan kolka dadkaas amiirinta e hadii walmacruufa iyo suubiyaayan malka caasiyawyon laakin walmacruufun hayne munkare maha malka cadiyaw mana laa daacata limakluuqin fi macsiyati lkhaaliq diyaw mana lang makluuqe mal cadiyaw ilahay ka caasiyaw isu malka adig dantaakin weele ilahayna kacaasiya lang mal erkor manaa of kale ilahay sifada macruufe kalku reed hadda ma rasuulka sala allahu alayh wasalam macruufe dad faray laakin may lang lijeede dadka kala gadaal ka kooyi doonan amiirinte macruuf lang kacaasiyan yon wali macruufe mal kacaasiya lakin wali macruuf e hayne munkar e ma malku ogolaado mana uma amara e rasuulu sala allahu alayhi wasalam ilahay rasulshi amri bilaalan bilaal amri an yuadina huwa bilaal ini aadamo calaa dahri lkacba kacbada korsha ka ilintusi manaha kufaar quraish inig wadan diin diin gabalka gali wahada wahada aladanu aadankan kan e bad-o duhuri lislaamka islaamka daahirowkiisa bilaawshaywa calaa dahri lbeyti beedka korsheha ka daahiri dahri iskumagaxon zaaidlayo cala lbeyti beedka korsheha ka daahiri beedkaaso almucadami liwinay uma arsala alayhi salaatu wasalam ilahi rasul jamay diray asaraaya sariyati saraayaa laka jamiy asaraaya ilaaliyaaliya diri lihadmi asnaami lqabaa'ili qabiilyaala sanameedooda dudumyowsho fahudimat lcuza sanamki cuzo leeraay iyo ladudumi sanam biqurayshi sanam quraysh lahaytiy maykiyaaley binaklata makaanko nakle leeraw wagurba daif daif meelan dhow hadda may may dudumiyey hu sanamkaas khaalid ibn lwalid sayfullahi maslul iya dudumi ciidan wedo meelan bay kusiya dudumi wa ay yani saas wasuwaacu faudimat aswaacu suwac ya ladgumi suwac yani ismu sanamin sanam magaashay liudaylin qabilka udayl eraa lahaada jiran yabcudu ki kufogaadaw sanamkaas yahaadi min maka an maka bihalaaati amyaalin sidilkesis haddana may dudumiyay sanamka suge usoo ciidan weded hadi dudumiyay camr bn lcaas camar bin caas saxaabigisuna khalidiyo maroolesakooyan kan kale may wa manaato manaat yala yala dudumi wahudimat fahudimat lmunaatu munaat yala dudumi sanamon waay likelbin qabilado kelbe liraw khusacta qabilado khusac liraw lahadi jiren bilmushalali makanko mushallal liraw kiyaali wahuwa mushalalka jabalun calaa saaxil lbaxri bada heersiya gurkiyaal waay sanam kusuge hadama maydu dunyahu sanam kusuge sacd bnu zayd min casharati lmubashiriin sacdun wa saciidun mahayni sacd bnu zayd min casharati mubashiriin kumide ya sun ciidan wedadi usiadagumi waay wa kana calayhi salaatu wasalam ilahi rasulsha may haaday yaqsur huwa rasuulka ina gagaabiya oo salaada salaada gaabiya ahaadi mudata igamati igamati nabiy naba nagaashidi mudadeed bimakata maka nagaagay intis maka roogi ilaa dhowr iya la sheegay riwaayat axaadiis iskhilaafaya ilaa dhowr oo kale la sheegay siirad iyo axaadiis iskirila sirad melaaadi axaadiis ilay badan ala kugaadi mana azawaadka melo layla kubi oo kolka yani waka masalanba ilaa dhowr may ofka intiba xaajishan sidaas magaaladan hadii ala roogdo musaafareed baraba geshba geshba danta barikin dhamaada intu adalesan ah ilaa mayl sheegaytum isiyed ber oo kala salaada sugaabsadko laakin oob muqiim kal muqiimi nagato taclugba weeldato adakoy intu rokolku inti walkubaradaas ad isherto talmiidko ita ilku koy is markaa salaada tam weelada kala jarto markaas afar beri afar beri yar afar beri walkubadan hoob magaaladan koy roog adaleta oo waa go-aansati afartaas berigaas gaabya laakin hoob geeka ba barabaleta safarle nt weli markas maalin kasta geeka dantak indhamaadas barik indhamaadas lele ilaa tumisiyedber kudeeraw usu gaabsado rasuulka maka kolka usu nago lahay madinin jeedi maka makadii hooliya idiniyaalseka laablaabam inti is meelo roogise salaada gaabiyaayo musaafrahay wakana alayhi wakana alayhi nabiy wakana alayhi wakana nabiyu alayhi salaatu wasalaam may haaday yagsur anabagn salaada salaada gaabia mudata igamati igamati nabi naba nagaashidis mudadeed bimakata maka nagaabay asilatun hadihi asila tan si si su-aale maada khadaba rasul sala allahu alay slam yawma alfatح may ka khudba fiyo khadaba rasul sala allahu alay slam yawma alfatح khudbatan bayana fiha katira min axkami alislamiya maada facla annas dadku may suubiyan bacda dalik uma ibtadaa annaasu dadkiya bilaawen yubaayicunahu rasulka labalantumaya man jaa hayko huwa nabiya fi dalika alwakti min almuhimi mucaawiya bn abi sufyaan waabu quxaafata walidu sidiiqi man baayacahu ay rasuulka la balantami bacda rijaali rijaala bacdishe annisaa limaada amara rasuul sala lahu alayه wasalam bilaalan amri an yuadina calaa dahri lkacba maada facala nabiyu maysusu bibacda dalika markaas bacdishe uma arsala nabiyu alayh salaatu wasalam asraaya lihadmi asnaami yani wa kay asnaami qabaa'ili kayfa kana nabiyu nabag sala yusali intukudahay makasa mudata igamati bimakata yaksur nabiy salaata salaada gaabiyaayo ay azwat xunainin hada maal